alxamdu lilh rab اlcaalamiin wsl allah la muxamadi wla ali muxamed wslama tasliima kasiira can anas bni malikin radia allahu canhu qaala jaءa acraabiyun fabaala fi طaa'ifati اlmasjid bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen anas bnu malik radia allaahu canhu inuu yidhi jaa'a acraabiyun waxaa yimi nin reer miyiya fabaala waa kaajay fii طaa'ifati اlmasjid qayb masjidka ka mida ayuu ku kaajay fasajarahu nnaas dadkii ayaa u diiday oo ku qaydhiyey sajrigu waa diidmada inkaaray ku inkirayaan daraaddeed bay ugu qaydhiyeen fa nahaahum annabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu waa ka reebay inay u diidaanoo ku qayliyaan sida caniifka adag inay ugu diidaan ayuu ka reebay oo waxa uu ku yidhi laa tusrimuuh riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay laa tusrimuuh bimacnaa laa taqtacu calayhi albowl kaadida ha ku jarina ha dhammaystee daaya falammaa qadaa bowlahu markuu ninkii dhammaystay kaadidiisii amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam bidanuubin min maa nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam wadaan weyn oo biyo ah danuub waxaa la yidhahdaa wadaantaa la yidhahdaa danuubna lama yidhaahdo haddaan biyo ka buuxin haddaan biyo ku jirin dalwi baa la yska odhanaya laakiin danuub waxaa loo isticmaalaa marka biyuhu ku jiraan ee ka buuxaan wadaan weyn oo biyo ah ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam in la soo qaado fa uhriiqa calayhi waa lagu shubay kaadidii mawdicii uu ku kaajay baa lagu shubay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey acraabi waa shakhsiga reer miyiga aba acraabiyun la yidhaahdaa marka waa nisbatun ila alacraab oo jamci ah qaacidadana waxaa la ogsoonaa marka nisbe la samaynaayo isimkii jamca ahaa mufrad baa loo celin jiray oo marka mufrad loo celiyo mufradkaa la nisbayn jiray laakiin hadda lama samaynee siiqadii jamaca ayaa la nisbeeyo yaa u nisbaha la geli culammadu waxay yidhaahdeen sabab baa keensatay in jamaca la nisbeeyo oo sababtaasi waxay tahay haddii mufradkii la nisbayn lahaa oo carabiyun la odhan lahaa macna aan loo jeedin bay ku dheehgeli kari lahayd oo mufradkii wuxuu ahaa carab marka carabiyun haddii la yidhaahdo waxaa lays odhan lahaa ma reermiyii baa loo jeedaayo mid reermiyiga loo nisbeeyey weeye mise mid jinsiga carab iyo nooca carab loo nisbeeyey weeyaa lays odhan lahaa labsigaasi si aanu u imannin ayaa qaacidadii la khilaafay oo jamacii la nisbey dadka reermiyigaana waxaa ku sugan adayg baa ku sugan waxaynay madino iyo loofilaan u yihiin aqoon shareecada inaynay u lahayn oo ay ka jaahil yihiin alacrabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaajidda in la ixtiraamo oo najaasaadka laga ilaaliyo kow waxaa kaloo laga qaadanayaa najaasa hadday ku dhacdo in la daahiriyo laba waxaa kaloo laga qaadanayaa sida loo daahirinayaa inay noqonayso biyo in lagu shubo masaajidduna waagaa waxay ahayd ciid bay ahayd sibidhna may ahayn marka laazim ma ciidda markaa nijaasowday in la guro oo debadda loo saaro waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan ciiddan gura qoda wax ku qaada ciidda nijaasta le debadda u saara ee ciiddii masjidka waxaa lagu nadiifinaya biyo riwaayo lagu soo wariyey waa jirtaa markii biyaha lagu shubay dabadeed in la yidhi ciidda qodoo debadda u saara laakiin riwaayaadkaasi ma asixin waxaa kaloo laga qaadanayaa tadhiirka dhulka la daahirinayaa inuu noqonayo bilmaa ile fuqahada qaar baa waxay yidhaahdeen arladu waxay ku daahirowdaa biljufuuf inay qallasho ama waxay ku daahirowdaa inay qorraxi ku dhacdo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray biyo in lagu shubo waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga la nadiifinaayo dalki in lagu sameeyoo la cidaadaa ama la duugaa ama la xaquuqaa inayna laazim ahayn waayo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam biyaha ku shuba biyaha markaa ku shubtaan wax marmariya markaysagaa si biyaha waxaan ay u gooyaan iyo wax la mida lama odhan biyahaas bas ku shuba khalaas intaha almawduuc waxaa laga qaadanayaa akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayd waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ninkaa ma ciqaabin ma canaanan ma dagaalin ma aflagaadayn wax shucuurkiisa wax yeelaya kuma samayn ee mushkilada dhacday bes inuu daweeyo ayuu isku dayey taasina waxay tilmaamaysaa xusnu khuluqihi sala allahu alayh wasalam akhlaaqda nebigu siday u wanaagsanayd ayaa laga qaadanaya ninkii wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadan ilaahow anigana ii naxariiso muxammadna u naxariiso cid kaleha noola naxariisan labadayada oo qudha ilaahay u naxariiso nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laqad taxajarta waasican waxaad cidhiidhiday shay ballaadhanoo waasica ayaad cidhiidhiday waxaa laga qaadanayaa marka mafsado iyo maslaxa iscaaridaan in mafsadada la arjaxayo si loo daafaco oo lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix waxaa kaloo laga qaadanayaa munkarka marka la inkiraayo munkar kaloo ka weyni waa inaanu ka dhalanayn saxaabadii ku qaylinayey ee ka reebaayay arrinka maxay samaynayeen inkaaru lmunkar ayay samaynayeen man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanih ayay ku camal falayeen haddana nebigu sala allahu aleyh wasalam inkaarkoodii shadiidka ahaa ee darnaa waa ka reebayoo wuxuu idhi daaya kaadidana ha ku jarina ayuu yidhi waayo mafsado ka badan baa ka dhalan kari lahayd inkaarka ay dadku aadka ugu inkireenee ku qayliyeen waxaa dhici kari lahayd kaadidii inuu isku xidho oo ay dhib ku kaysato caafimaadkiis waxaa dhici kari lahayd kaadidii oo ka soconaysa inuu la carcararo oo in badan oo masjidka ka mida ay gaadho oo halkii wadaan keliyo buuxda ay kaga fillayd wadaano fara badan ay u baahato ninkii oo kaadida ka soconaysa markuu marna xaggaa ula cararo marna xaggaa ula cararo intee wadaanood baa ku fillaanaysaa is odhanaysaa dee waa in wadaano badan ay u baahataa waxaaba dhici kari lahayd dee ninkaasi inuu cadhoodo dee nin sankiisaba cidi qabatay maaha ninka isle markaa waxa weeye masjidka ku kaadi halkaa ka baydhba cidi kuma oran weligii wax kaantaroola ula kulmay ma jirto war meeshan lagugu cashuurayay wax laguu diidayaa waa maxay intuu yidhaahdo waxaa dhici kar lahayd diintaba inuu ka noqdo sidaas aawadee mafsado ka badanay si aynay uga dhalan ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa tusrimuuh daaya kaadida ha ku jarina waxaa kaloo laga qaadanayaa kaadidu inay nijaaso tahay kaadida dadku nijaas inay tahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxa jaahilka ah tacliimta wax la barayo in rifqi loo sameeyo loo dhibirsanaado fa uhriiqa calayhi haada waxaa laga beddelay hamzo ficilku marka hore wuxuu ahaa araaqa hamsadiibaa haa loo beddelo haraaqay noqotay hamse kale haddana la keena lisaanku wuxuu odhanayaa haadu waa beddel hamsaduna waa ciwad dabeedna waxay noqotay ahraaqa ama ahraaqa marka fa uhriiqa ama fa uhariiqa ayaa la odhanaya basaam wuxuu tilmaamayaa haadu waa reebbantay laakiin culammadu labadaba waa banneeyey in la reebo iyo in la kordhigo shuraaxaha axaadiistu waa banneeyeen oo marka la yidhaahdo yuhariiqu marka la yuhriiqu garanay ee yuhariiqu marka la odhanaayo hada la kordhigaayo oo dabeedna fa uhariiqa la odhanaayo muqayaru siiqihiina waxay markaa lafteeda la wasni tahay yu'akrimu sida asalkeedu uu ahaa walow asalka haba laga haajire oo akrama ayaad waxaad doontay inaad markaa waxa weeye hamse kale aad keento u akrimu bay noqon lahayd hamsadaa waa la xadfo carab badankeedu kuma dhawaaqin ha yeeshee si qaliilay u soo aroortay yuakrimu iyo u akrimu inay yidhaahdaan marka yuhariqu markay noqotona wa calaa wasni yu'akrimu ayay noqonaysa can abii hurayrata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abuu hurayra ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulka waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan ka maqlay alfitratu khamsun ay sunanulfitrati fidrada sunnayaasheedu khamsun shan weeye alkhitaanu yacnii shantaasi waxay tahay sunanulfitra ahi alkhitaanu waa guditaanka laysgudo waalistixdaadu iyo in timaha hoose la xiiro wa qasu shaaribi iyo in shaarubaha la gaabiyo wa taqliimu aladfaari iyo in ciddiyaha la guro wa nadfu alibti iyo in timaha kilkilada la rifo shantaa weeye fitrada mar waxaa loo isticmaalaa khilqada iyo abuurka mar waxaa loo isticmaalaa diinta macaani kala duwan bay leedahay marka sunanka diinta bay ka mid tahay ashyaadani ashyaada khilqada iyo abuurka hagaajinaya oo tashwiiha iyo foolxumada ka ilaalinaya inay ka mid tahay shantanna kuma koobna ee shantani waa ka mid sunanulfitra marka la yidhi waxay moodaan dadka qaarkood sunnadii muqaabil waajibka u ahayd inay tahay mase ahee ashyaadani way qaybsamaanoo bacdigood waxay noqonayaan sunnadii muqaabilka waajibka u ahayd bacdina waxay noqonayaan waajib bay noqonayaan waxaa ugu horreeya shanta laynoo sheegay guditaanka uga horreeya guditaanka culammada qaarkood waxay leeyihiin waa sunna mu'akkada culammada qaarna waxay leeyihin waa waajib culammada qaar waxay kala farqinayaan ragga iyo dumarka oo waxay yidhaahdeen raggu inay isgudaan waa waajib laakiin dumarku inay isgudaan waa sunne aqwaal baa ku sugan casriganna waxaa soo kordhay dad odhanaaya dumarka yaan la taabanoo la gudin warkay sidaa leeyihiinna gaalada ayay raacayaanoo gaalada ayaa waxay yidhaahdeen dumarka in la gudaa waxay ka mid tahay xuquuqdoodii oo meel lagaga dhacaayo marka waa inaan la gudin ee sideeda loo daaya laakiin saxdu waxay tahay in rag iyo dumarba in la gudaa inay diinta ka mid tahay sida saxani waa saas addiladuna waa ku soo aroorto xadiiskan iyo axaadiista la mida ee sheegaysa sunanulfitra inay shan tahay ama toban tahay oo guditaanku uu ka mid yahay wuxuu caddaynayaa rag iyo dumarba caam buu ku yaho gudista la gudaa rag iyo dumarba inay tahay min asharci waay diinta ka mid tahay warka gaalada dhegaha u dhigin waxaa kaloo caddaynaya ragga iyo dumarka mid walba in la gudi jiray xadiiska sheegaya waa inoo iman doonaabee ida altaqa alkhitaanaani iyo idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana oo xadiiskaasi wuxuu ku cadyahoo ku tusinayaa ragga iyo dumarka labadaba in la gudi jiray ayuu caddaynayaa xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay bacdibaa waxay dooneen inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan ida altaqa alkhitaanaani waxay sheegaysaa waa min baabi takhliib ee maaha macnaheedu inay labadaba la guday laakiin sax warkaasi ma aho inaan takhliib keliya looga jeedin waxaa caddaynayaa xadiiska kale tilmaamaya ida altaqa alkhitaanu alkhitaana haddii labada guditaan ay kulmaan ama idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana ama guditaanku mawdica gudani uu ka tallaaboo ka gudbo mawdica kale gudan marka raggii iyo dumarkii labadiiba inay gudan yihiin inuu nebigu sheegay ayuu xadiisku tilmaamaya waxaa kaloo caddaynaya wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa jiri jiray gabadh dumarka gudda ayaa jiri jirtay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ashimmii ursii oo bimacnaa wax yar jar walaa tunhiki ha ku xeel dheeraan qadarkaad goynayso wax yar goog gaaladu markay leeyihiin dumarkayaan la gudin maxay uga jeedaan maxay uga jeedaan fasaadku inuu farabato ayay uga jeedaan oo fitnada iyo fasaadka iyo zinadu inay bataan ayaa looga jeedaa waayo qadarkan yar ee la jarayo marka gabadha la gudaayo waxay xoogaa yara yaraynaysaa shahwadeedii haddii sideeda loo daayo aan laba taaban waxay noqonaysaa inay markaa aad u badato yacni shahwadeedu aad u badato taasina waxay sababi kartaa fitno waxaan loo baahnayn in lala yimaado guditaanka la yidhaahdo guditaanka fircawniga ah in lala yimaadaa isagu ma bannaana guditaanka fircawnigii waa maxay guditaanka fircawnigii waxa weeyaan waa in gabadha ee aad loo jaroo loogu mubaalaqoodo oo loogu xeel dheeraado qadarka la goynaayo marlabaadkana hareeraha lala raaco oo markaa waxa weeye halkaasna la jaro dabeedna laysku tolo taa waxaa la yidhaahdaa guditaankii fircawniga ahaa baa la yidhaahdaayo ninkii gaalka ahaa ee fircawn caadadoodii bay ka mid ahayd isagiiyo qowmkiisu caadadii ay lahaayeen ay wax ku gudan jireen ayay ahayd baqaayaadkeedina waa ku baaqi oo ilaa masar ilaa suudaan ilaa geeska afrika caadada noocaasi waa taftay oo waa dhex gashay oo waa xushay marka in la sameeyo ma aha waxaanay noqonaysaa nooc jariima ah oo sharcan sidii wax loo gudan jiray waa khilaafsan tahay mar labaadka dulmi dumarkii la dulminayay noqonaysaa fuqahadu haddaad eegto baabuljinaayaat waxay tilmaamayaan xubinta taranka ee dumarka hareeraha in laga jaro oo sidaa loola raaco iskatayl mar'a ayaa la yidhaahdaa culammadu waxaabay ka waajibiyaan mag qof dumara magteed bay ka waajibiyaan kutubulfiqhi saaad ku arkayso oo ashyaada magtu ka waajibaysay ka mid tahay marka caadadaa xun waa in layska jiraa caafimaadkana dhib bay u leedahay gabadhiina jiriimay ku tahay shahwadeediina waa la baabi'inayaa yacni goyn kale oo aan xaaja keensanninna waa la goynayaa sharciguna aanu amrin tolitaankan dabad laysku tolay waxaa ka dhalanaysaa marba in markaa meeshii wax ku hadhaan taasna keliyaheeda iyo caafimaadkeeda ayay wax yeelaysaa markaa dhib badan bay leedahay waxaa ka mid a ah sunanulfitra istixdaad wax la yidhahdo istixdaadku waxa weeyaan waa in timaha hoose layska xiiro oo aalad lagu xiiro xubinta taranka iyo hareeraheeda ilaa duburta timaha ku ag sugan in la xiro weeye waayo inay baaqi noqdaan timahaasi oo meesha ku sugnaadaan caafimaadkana uma fiicna najaasaadkii bay qabanayaan jeermiskii bay qabanayaan tahaaradii sharcigaaba laga yaabaa inay waxyeelaan sidaas aawadeed yacni nadaafaddu waxay ku jirtaa iyo tahaaradu in timaha la yska xiro waxaa ka mida fitra in shaarubaha la gaabiyo waayo shaarubaha in la yska sii daayaa oo ay dheeraadaan oo qofku wuxuu cabbayo ay ka horraan galaan waxay samaynayaan in abuurkii qofka ay fool xumeeyaan dadkii la joogay ay ka yakhyaqsoodaan oo xataa wuxuu cabbo aan laga daba cabbi karin saas aawadee in la jaro oo la gaabiyo timaha shaarubaha ayaa sharcigu qaba lamana xiiraya waa la gaabinayaa saas aawadee imaam maalik waxaa laga sheegay inuu yidhi xalqu shaaribi muslah shaarubaha in la xiiraa waa qofka abuurkiisii oo dee la beddelaayo oo la dhalandoorinayo marka lama xiirayo waa la gaabinayo in shaarubaha lala baxoo la sii daayaana waxay ka mid tahay gaalada shabbihitaan la shabbahaayo majuuska iyo khayrkood la ysu ekaysiinayo la shabbahayay noqonaysa tashabbuha gaaladuna ma bannaana man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waxaa ka mida ciddiyaha in la guro hadday tahay ciddiyaha gacmaha iyo hadday tahay ciddiyaha addimada mid walba waa in la jaraa oo la guraa waayo ciddiyihii waxaa ku ururaya najaasooyinkii baa ku ururaya wasakhdii iyo jeermiskii ciddiyaha hoostooda marka jermiska iyo wasakhdu ay galaan caafimaadkii lafteeda waxbay yeelayaan oo cuntadu cunaayay dee waa ku cunayaa jeermiskii baa u raacaya si fiican uma nadiifin karo mar haddii ciddihii ay baxeen marka sidaas aawadeed waa in ciddiyahana layska gooyaa waxaana dhici karta markuu tahaaro qaadanayo hadday weyse tahay iyo hadday janaabo uu ka maydhanayo tahay mid walba inaanu tahaaradii waajibka ahayd la imannin ciddiyaha baxay hoostoodu waxay ka mid yihiin jidhka daahirkee muuqda ee in la maydha ay waajib tahay hadday weyse tahay iyo haddii janaabo laga maydhanayo ay tahay mid walba waxaa laga yaabaa bacdu talaba arrinka inayna ku baraarugsanayn oo ciddiyaha korkooda biyaha ay iska mariyaan ciddiyihii baxay hoostooduna ay iska qallalan tahay uuna leeyahay waa weysaystay waa maydhay maxaad maydhatay maxaad se weysaysatay soo kan jidhkii qaybi ku qallalan tahay waxaa ka mid a sunanulfitra in timaha kilkilada la rifo waayo timaha kilkiladu ur la karaahiyaysanayoo xun ayay iska leeyihiin marka in la daayo lala baxo ma aha jeermiska iyo waxyaalahaasna hoosteeday ku ururayaan marka nadaafaddu waxay keensanaysaa in eh, kilkilada la rifo ayay keensanaysa kilkilada in la xiiro ma aha haddii la xiiro timuhu waa dheeraanayaan wayna adkaanayaan biri hadday taabato timihii waana dheeraanayaanoo waa baxayaan oo xaadnimadii way ka baxayaan ay jilicsanaayeen waana dheeraanayaan waa laga yaabaa dhallinyarada qaarkood marka hore ay ku cusub yihiin in xoogaa ay yaro dhibaan oo karaahiyaystaan inta yare xanuunkee meeshu ay leedahay laakiin waa inuu u adkaystaa oo iska rifaa timaha kilkilada aanu jirin hadduu ayaamaha hore u adkaysto jidhka ayaa adkaanaya iyo maqaarka kilkilada ku yaalla iyo haragga ayaa adkaanaya dabeed wixii ka dambeeyey beriga dambe dhibi mayso laakiin maalmaha ugu horrayse uu iska rifaayo waxaa laga yaabaa dee jidhkan hore looma rifi jirin halkan oo kale inay yaro xanuujisaa laga yaabaa intaa yar ha u sabro dabeedna ha iska rifo waxyaalaha qaarkood oo jaraya oo daadinaya in lagu isticmaalana waa laga fiican yahay waa ay macna alqatci iyaguna noqonaya ashyaadan laynoo sheegay ma aha inay wada sunno yihiin waa sheegnay fuqahada qayb ka midii inay qabaan guditaanku inuu waajib yahay hadda gaaladu markii hore waxay odhan jireen rag iyo dumar midna yaan la gudin laakiin hadda raggii waa u soo noqdeen guditaanka la gudayo waxay yidhaahdeen caafimaadkay u fiican tahay waayo haraggan meesha ku daboolmaya wasakh iyo jeermis baa hoosteeda ku ururaya marka maadaama ay sidaas tahay ragga in la gudaa dhibaata kuma sugna bay yidhahdeen laakiin dumarka waa inaan la gudin bay yidhahdeen halkaa weliba waxaan baraarujinayaa inamada qaarkood haddaan hore loo gudin inna allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo shaygii xaq xaqee sharciga waajibku waa in la sheego weeye inamadii aan hore loo gudin markay istijoonayaan salaaddii ay u istijoonayaan waa inay haraggaa yar ee xubinta daboolaya hoosteeda waa inay maydhaan oo dushanun biyahayaan la marine hoostana waa in la maydhaa oo najaasada laga maydhaa iyo waxa ku sugan taasina waa muhim ashyaadan kale aynu sheegnay mar waa waajibaysaa in lala yimaado marna waxay noqonaysaa sunne culammada qaarkood waxay leeyihin marar bay waajibaysaa ee markay waajibaysaa waxay noqonaysaa afartan habeen hadday gaadho hadday ciddiya tahay iyo hadday shaaruba tahay iyo hadday kilkilada timaheeda tahay iyo hadday timaha hoose tahay mid walba in la jaraa oo noocii la rifi jiray la rifaa oo noocii la gaabin jiray la gaabiyaa oo noocii la xiiri jiray la xiiraa yejib waa waajibaya laakiin afartan maalmood wixii ka yar ay sabaxeen in la jaraa waxay noqonaysaa sunnay noqonaysaa ee waajib noqon mayso wujuubkaana waxay u deliishadeen culammadu xadiiska tawqiidka sheegaya ee muslim saxiixa ku soo wariyee tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu u wakhtiyeeyey kilkilada rifitaankeeda iyo ciddiyaha gaabintooda iyo timaha hoose xiirista la xiiraa iyo ashyaada la midka ah afartan maalmood inuu u xadeeyey lamana odhanayo afartanka maalmood baa sunno ah wixii ka yari sunnahaba kuma jirto loodhan odhan maayo khusuusiyada haddaba afartankani leeyihiin maxay tahay dee waa in la yahaha waajibnimadaa ku xidhan waajibnimada ayaa ku xidhan waa in la yidhahdaa shareecadu waxa wanaagsan bay amartaa waxa xunna waa reebtaa ashyaadanna waxa ku sugan fawaa'id diin iyo fawaa'id dunyawiya labaduba ku sugan yihiin qofkana qaabkiisa iyo hay'adiisa ayuu wanaajinayaan jidhkiisana waa nadiifinayaan tahaaradiina waa lagu dadaalayaa tilmaamihii gaaladu yacni markaa sifooyinka u ahaydna waa laga leexanaya shanna kuma gaarhee shanta waa ka badan yihiin axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay toban inay yihiin alfitratu cashara xadiis waxaa ku timi nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam sunanulfitra waa toban marka caddadkani mafhuum ma laha khamsun min alfitrati lafteedu waxay caddaynaysaa fitradu inay ka guda ballaadhan tahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama laqiyahu fii bacdi turuqi almadiina bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra ilaahay raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu laqiyahu abu hurayre la kulmay fii bacdi turuqi almadiina waddooyinka madiina waddo ka mida ayuu kula kulmay wa huwa junubun wuxuu la kulmay walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo oo maydhi ay ku waajibtay janaabaduna waxay ku waajibtaa laba shay waxay ku waajibtaa ima bililaaj wa ima bikhuruuji ilmaa ama biyaha manidu inay soo baxaan bay ku waajibtaa ama in galmo la sameeyo oo xubinta taranka farji la geliyo ina allaha laa yastaxyii min alxaq galma haddii la sameeyo waa waajibaysaa maydhow walow galmaba yaanu samaynayn haddii biyahaasi ay ka yimaadaan maniduna maydhu waa ku waajibaysaa soo jeed iyo hurdo mid kastaba ha kaga yimaadiine qaala fankhanastu minhu abu hurayra wuxuu yidhi waan ka dusayoo waa ka tegay nebiga sala allahu alayh wasalam inkhanasa ay dahaba bikhufyah si qarsooniyu u tegaa laga tilmaamaya oo addahabu bikhufyah ayaa waxaa la yidhaahdaa inkhinaas fankhanastu minhu nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka dusoo si yar baan uga dhuuntay oo uga tegey khanasa ay ta'ahara in khanasana waa mutaawaco fadahabtu fakhtasaltu fadahabtu waa tegey buu yidhi abuu hurayrah fakhtasaltu waa maydhay janaabadii baan ka soo maydhay summa ji'tu deedna nebiga sala allahu alayh wasalam baan u imi fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ayna kunta yaa abaa hurayrah halkee baad ku sugnayd abuu hurayrow xaggaad qabatay qaala kuntu junuba wuxuu yidhi waxaan ahaa mid janaabo qaba ayaan ahaa oo maydh baa igu waajibtay oo janaabaan qabay fa karihtu an ujaalisak waxaan karaahiyaystoo nacay buu yidhi inaan kula fadhiisto anoo janaabo qaba ayaan karaahiyaystay wa ana calaa ghayri tahaara walxaal ana anigu calaa ghayri tahaaratin tahaaro waxaan ahayn aan ku suganahay anaan daahir ahaynoo soo tahaaro qaadanin inaan kula fadhiisto baan nacay oo karahaystay faqaal subxaana allah ina almuslima laa yanjusu wa fii riwaayatin ina almu'mina laa yanjusu wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay baa xumaan ka nasahan oo rabbi baan u tasbiixsanayaa oo xumaan inuu ka nasahan oo ka dheer yahay ku ammaanayaa ina almuslima muslimku wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugnayd almu'mina muuminku laa yanjusu ma nijaasoobayo bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa hadduu ruuxu janaabo qabo in maydhi ku waajibto wa in kuntum junuban faatahharuu haddaa ahaateen qaar janaabo qabaa isdaahiriya oo tahaaro qaata yacni maydha waxaa kaloo laga qaadanayaa in ruuxa muuminki aanu markaa nijaasoobayn muumin baa layidhi gaalkuma nijaasoobayaa allah wuxuu idhi innama almushrikuuna najas mushrikiinta oo qura ayaa ahaaday nijaas oo najaase u saaxiiba najaasada gaaladu ay u saaxiibka yihiin oo ay nijaastan yihiin macayntooda nijaas ah mise ictiqaadkooda iyo camalkooda iyo ficilkooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda nijaas ah ma najaasa cayniya oo xisiya mise waa najaasa macnawiya sida saxiixee jamaahiirta culammadu ay mareen salafan wa khalafan waa in caynta gaaladu ayna nijaas ahayn ee najaasa macnawiya inay tahay oo caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo ficilkooda iyo akhlaaqiyaadkooda ayaa qurun ah waa gaala qurunley yaa gaaladu waa qurun dhulkooduna waa qurun gaaladii qurunka ahayd dhulkooduna qurunka ahaa ayaa dhallinyaradii looga taag la'yahay yaa oo dhareerku uga soo daadanaya ay sidaa ugu horranayaan hadday soo jeedaan iyo hadday hurdaanba waa ku dhadhabayaan dhareerkuna waa uga soo daadanaya war gaalnimadii haddaad nacday oo aad garatay gaalnima inay qurun tahay yaa qori iyo qiiqii waa laysla tuuraaye maxaad beledkoodii iyo dhulkoodii ku jeclaata ma bakhtiga ma cunee fuudkiisaan cabbaabaa war ma saasaa bakhtiga ma cunee fuudkiisaan cabbaa war fuudka bakhtigu waa bakhtiyo waa qurun hadday kaa dhabtaa inaad gaalnimo nacday dhulkoodana nac ee dhulka gaaladaan jeclahay oo jinsiyadoodaan jeclahay oo inaan noqdo marka waxaa weeye nin ama maraykana ama ingiriisa ama wax la mida ayaan markaa jeclahay dee isma qabanayso innama almushrikuuna najas falaa yaqrabu lmasjid alxarama bacda caamihim haada xadiidku wuxuu sheegayaa qofka muslimkii ma nijaasoobayo xataa najaasa hadday ku dhacday macnaheedu maaha qofka muslimkaa nijaasa marnaba nijaasoobi maayo cayntiisu nijaas noqon mayso hadday nijaasa kugu daadato ha odhan anigu nijaas baan ahay iska jir ee tanajasa dheh oo najaasaa taabatay dheh maradu waa daahir jidhka muuminku waa daahir laakiin najaasa inay taabatay in cayntiisu nijaasowdoo nijaas noqotay ma aha marka muuminku ma nijaasoobo hadduu janaabo qabo iyo haddaanu janaabo qabin mar walba waa daahir waxaa laga qaadanayaa wakhtiga la yaaboo tacajub ruuxa ku yimaadoo wuxuu la yaabo uu maqlo ama arko inuu subxaana allah odhan karo waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf inay yidhaahdeen karaahiya weeye wakhtiga la yaabo in la yidhaahdo subxaana allah ama la yidhahdo allahu akbar wa hada khalat sida saxani waa sida jamaahiiru asalafi waalkhalaf ay ku tageen oo ah cinda tacajub in la odhan karo subxaana allah ama allahu akbar tacaabirta noocaasa in la odhan karo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi oo axaadiis mutacadiday ku soo aroortay oo kani ka mid yahay marka cinda tacajub in subxaana allah la yidhaahdaa wax xarajoo ku sugani ma jiro in allahu akbar la yidhaahdaa wax dhiboo ku sugana ma jiro allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha xadiiskaasina wuxuu sheegaya allahu akbar in la odhan karo axaadiis kale ku soo aroortayna waa jirta waxaa laga qaadanayaa xadiidkanoo fawaa'idda lagala baxaya ka mida ruuxii janaabada qabay inay dhici karto cid muslimiinta ka mida ama fudalada ka mida inuu la fadhiistaa isagoo janaabo qaba inaan dhibi ku sugnayn abuu hurayra ficilka uu sameeyey oo isyidhi nebiga sala allahu alayh wasalam calaa akmali alxaalaati kula fadhiisana waxay culammada qaarkood yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa dadka fudalada iyo dadka ahlusalaaxa ah in calaa axsani alhay'aat lagula fadhiisto fawaa'idda kale lagala baxaayo waxaa ka mid a ah. janaabadu inaynay ahayn najaaso jidhka ku degaysa oo ku sugnaanaysa inaynay ahayn fawaa'idda kale lagala baxayo waxaa ka mid ah maydha janaabada laga maydhanayo in la dibdhigi karo fankhanastu minhu ay min ajli arrinka aawadii oo inaan janaabo qabo daraaddeed ayaan u siibtay buuri bimacnaa hoos ugu dusayoo u tegey can caa'ishata radia allaahu canha qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha inay tidhi caaisha inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam ida ikhtasala min aljanaabati ghasala yadayh markuu ka maydho janaabada ka maydho labadiisa gacmood mid maydhoo faraxasho ayuu ahaa yacnii markuu doonaayo inuu ka maydho ida ikhtasala maxaa looga jeedaa ay ida araada an yakhtasila markuu doono inuu ka maydho janaabada marka hore waa faraxalan jiray umma tawadda'a wuduu'ahu lisalaa intaa dabadeed waa weysaysan jiray weysaysi la mida weysaysiguu salaadda u weysaysanayo weysaysi la miduu weysaysan jiray ay wuduu'an ka wuduu'ihi lisalaah waa baabu tashbiih umma ikhtasala dabeedna waa maydhan jiray nusakha qaar waxay kordhinayaan ziyaado ah umma ikhtasala yacnii maydhii buu gudageli jiray ayaa loo jeedaa umma yukhallilu biyadayhi intaa dabadeed wuxuu gelin jiray labadiisa gacmood bimacnaa farihiisa farihiisa labada gacmood shacarahu timihiisuu dhex gelin jiray xataa idaa danna ilama iyo uu yaqiinsado ama tafsiirun aakhar xataa idaa danna ilaa uu maleeyo danni haalib ah labada wejiba culammadu waa sheegeen laakiin yaqiinu sharti maaha baa la yidhi danni haaliba ku filan xataa idaa danna ilaa uu maleeyo danni haaliba annahu qad arwaa inuu cokanaysiiyey arwaagan waa marka cidi laga tagsiiyo harraadka laakiin nooc isticaara a ah baa ku jirto waxaa laga tilmaamayaa qallaylka uu shaygu qallalan yahay inay ka dhigan tahay oo kale harraadu harraadan yahay qoyaanka la qooyo uu qoyaana inay ka dhigan tahay harraad in laga bi'iyey oo kale inay ka dhigan tahay xataa idaa arwa ilaa uu cokanaysiiyey bimacnaa uu qooyaa looga jeedaa ay ballala basharatahu haragga ama maqaarka madaxiisa ilaa uu qooyey bimacnaa timaha maqaarka ka hooseeya ilaa uu qooyo qoyaanka si fiican u gaadhsiiyey afaada calayhi almaa biyihii ayuu ku shubay markuu isidhi si fiican baad u qoysay ayuu biyihiina ku shubay alaaa maraatin saddex goor ayuu biyihii ku shubay umma ghasala saa'ira jasadih dabeedna wuxuu maydhay jidhkiisa intiisii kale ayuu maydhay wa kaanat taquulu waxay ahaan jirtay caaisha mid tidhaahdaa kuntu aktasilu ana wa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ahaan jiray aniga iyo rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaar maydha ayaannu ahayn min inaa'in waaxidin weel keliya biyo ku jira ayaannu ka maydhan jiray naqtarifu minhu jamiican xaalaannu labadayaduba gacmaha ka darsanayno weelkaas xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa sida janaabada looga maydhanayo culammadu waxay isla oggol yihiin janaabada marka la maydhanaayo hadduu ruuxu niyeeyo jidhkoo dhanna biyaha gaadhsiiyo siduu doonaba ha u maydhee janaabadii inuu ka maydhay oo tahaaradii u xasishay ha yeeshe waxa isweydiin laha fadli badan si kastoo loo maydhaba haddii biyaha jidhka la wada gaadhsiiyo lana niyeeyo waxay noqonaysaa maydhii janaabadu inay asaxday noqonaysaa laakiin afdalku waa sidee afdalku waa sida xadiisku sheegayo oo wuxuu markaa samaynayaa marka hore inuu gacmaha maydho gacma maydhka waxa ka horeeya waa istijoonayaa ila maydha janaabada laga maydhanayo waxaa la rabaa halkaa lafteeda in la maydhoo jidhkoo dhan biyaha la gaadhsiiyo marka awalan marka hore waa istijoonayaa istijo dhammaystiran marlabaadka wuu faraxalanayaa mar saddexaadka waa weysaysanaya laakiin addimada ayuu dib u dhigayaa sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan inta kale weysada markuu sameeyo jidhkii kale ayuu biyaha ku shubayaa xagga midig baanu biyaha ku horraysiinayaa xagga bidixna marka dambe ayuu markaa raacinayaa timaha gunta ay ku yaalliin iyo maqaarkii haragga ay ku yaalliin waa in biyihii si fiican loo gaadhsiiyaa saas aawadee haddii gabadhu timo badan tahay timaheeduna isku tidcan yihiin fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen markay janaabada ka maydhanayso waa inay furfurtaa timaha waa haddii ay istidhaahdo biyuhu gaadhi maayaan timaha hoostooda marka timihii waxaa la rabaa meeshay timuhu ka soo baxeen in biyihii si fiican loo gaadhsiiyaa la rabaa in maqaarka ay timuhu ku yaalleen oo ka soo baxeen oo haragga madaxa ah inay qallalaato lama rabo waxay yidhaahdeen wadaad baa wuxuu dhegaystay bay yidhaahdeen kitaab yaroo fiqi oo la dhigayo waxay ku sheegaan safiinihii bay ku sheegaan dabeedna janaabada iyo sida looga maydhanayo ayaa wadaadkii sharxa markaasuu ii jooji ii jooji janaabo lixdan jiraan qabaaye horta aan soo maydheen janaabo lixdan jira ayaan qabaaye oo lixdan sano jirtay aan soo maydhay horta halkaa igu jooji markaa waa in biyihii si fiican loo gaadhsiiyaa timaha guntooda oo si fiican loo maydhaa markuu intii kale jidhka wada gaadhsiiyo biyihii oo saddex goor biyihii sidaa u mariyo waa kamaalkiiyo dhammaystiranka sidaasi weeye ila waxaa kale jira mujzi iyo usli kamil huslun mujzi iyo uslun kamil maydhis ruuxa ka gudaysa uun qadarkii ugu yaraayoo faralka ah iyo maydhis dhammaystiranoo kaamila ah. xadiiskani wuxuu ka warramayaa maydhista dhammayska tiran ayuu ka warramaya wuxuu maydhaya dabeed jidhka inta kalena waa maydhaye addimadana marka dambe ayuu maydhiyey waxa kaloo bannaan weyse inaan laga hormarin maydha janaabada laga maydhanaya waa bannaantoo nebiga sala allahu alayh wasallam waa ka soo aroortay si aan badnayn bay uga soo aroortay inuu maydhayoo jidhkoo dhan biyaha wada gaadhsiiyey isagoo xubnaha weysada aan tartiibtii weysadiiyo waxba u raacin oo gaar aan u weysaysan yacanii weyse gaara aan la iman waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ruuxu markaa uu janaabada ka maydhanaayo hadduu weysadiina sidaa ku sameeyeyoo uu raaciyey wixii weysada jebinayeyna uu iska ilaaliyey weyse dambe inaanu ka daba geynayn maydhashadii uu janaabada ka maydhay ay noqonayso kifaaya muraadkii inuu xasilay sidiisa ayuu ku tukanayaa wakadaa hadduu janaabada ka maydhayoo xubnahan weysada aanu weyse makhsuusa la imannin ha yeeshe uu niyeeyo rafculxadasi alakbari waalasqari macan labadaba inuu isla qaado xadaska weyn iyo xadaska yarba markaana waxay noqonaysaa weysadiina inay u raacdo oo labadii xadasba inuu iska qaaday ay u sugan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa oo fawaa'idda lagala baxaya ka mida ninkii iyo xaaskiisu in weel keliya ay ku wada maydhan karaan iyadoo labaduba mid weliba cawrada ka kale uu arkayo arrinka noocaasna aan dhibaata ku sugnayn caaisha waxay tihi labadeedu mid waliba waa dardarsanayey oo anna waa darsanayey isaguna waa darsanayey weelkuna weel af buu ahaa ilaa aan ka idhaahdo dacli dacli intaa ii daah xadiis baa haddaba soo arooray reebaayoo sheegayaa ninka iyo gabadhu weel keliya yaynay ku wada maydhannin oo mid waliba weelka u gacan darsanayo xadiiska kanaa ka quwo badan ha yeeshee kaa laftiisa culammadu waa quweeyeen waxaa lagu xambaaraya oo lagu kulminayaa midna inay karaaho tahay midna jawaas oo nebigu inuu sameeyey waxay sheegaysaa bannaanaansho inuu reebayna waxay sheegaysaa in laga fiican yaho sida kale afdal ka tahay su'aal baa haddaba isweydiin leh haddii markaa sida kale afdal tahay oo makruuh karaahatu tansiih ay tahay in sidaa la sameeyo siduu nebigu sala allahu alayh wasallam u sameeyey shay makruuha culammadu waxay yidhahdeen shay makruuha marmar waa dhici kartaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sameeyo isagoo uga jeeda bayaanu shareecada caddaynayo iyo tacliim dadka u baraayo diinta wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fasaara fii jaanibihim min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab saaxibalmaraaqi waa ka odhanaayaa waxaa dhici karta nebigu sala allahu alayh wasalam shay makruuha oo karaahatu tanziiha inuu sameeyo xaal uu caddaynaayo in nahyigaasi litansiih yahay oo bayaanku siduu odhaah ugu dhacaayuu ficilna ugu dhici karaa waa bayaan ficli ah bayaanka uu nebigu samaynayo shareecada caddaynayaana waajib bay ku tahay marka waajib buu gudanayaa isagu dadka kaley karaahiye u tahaye nebigu inuu sameeyo libayaaniljawaazi u sameeyaa karaahiye ma ahaa mid waajib gudanayay noqonaysa fa saara fii jaanibihim min alqurab kanahyi an yushraba min fami lqirab can maymuunata binti alxaarisi zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam annaha qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen maymuuna binti alxaaris oo nebiga sala allahu alayh wasalam zawjaadkiisii ka mid ah ummi almu'miniin cabdullaahi bnu cabbaasna habaryartii ruma oo hooyadii la walaala ahaatay annahaa qaalat inay tidhi ninka waxaa la yidhahdaa zawj gabadhana waxaa la yidhaha zawj labada mid walba waxaa la yidhaha zawj sida qur'aanku ku yimi waa saas zawjatun in gabadha la yidhaahdaa luqada carbeed waa lagu isticmaalay laakiin qur'aanka marna kuma soo aroorin waayo zawjatun waxaa lagu jamciyaa zawjaat zawjna waxaa lagu jamciyaa aswaaj wa aswaajuhu ummahaatuhum marka qur'aanka aswaaj iyo zawj ayaa ku yimi iyo zawjayn zawjaat iyo zawjatun marnaba kuma iman wa khalaqa minha zawjaha mid baa aayaddaa intuu arkay ayaa wuxuu yidhi aadam iyo xawaa kharaa'ibtaa iska badane casrigan waxa fara badan kharaa'ibta mid baa wuxuu yidhi aadam iyo xawaa waxaa la horraan abuuray xawaa aadam baa dembeeyey waxaa lagu yidhi maxaad u tidhi niyow aadam baa dembeeyeoo xawaa baa horraysay maxaad u tidhi wuxuu yidhi wa khalaqa minha zawjaha sawta ilaahay yidhi naf keliyaan idinka abuurnay markii la sheegay waxaa la raaciyey wa khalaqa minha zawjaha iyo wa jacala minha zawjaha marka zawjkii waa la tadkiiriyoo lab baa laga dhigay buuri ka loo idaafeeyey ee laga abuurayna dhadig baa laga dhigay buuri min nafsin waaxida arrinka noocaas waa khalad waxaana keensaday jahli luqada carbeed aan la garanayn wa ilaa fii luqati alcarabi alfasiixa ninku waa zawj gabadhuna waa zawju culamada qaar waxay yidhahdeen fasiixba maaha gabadha zawjatun in la yidhaahdo ha culamada qaarkood waxay yidhahdeen si qaliila loo isticmaalo fasaaxad yaan loo diiday ha laga fasaaxo badnaadee fasaaxad ayaan loo diiday marka zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam waxaa loo jeeda xaaskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ahaatay annahaa qaalat inay tidhi wadactu lirasuuli allahi sala allahu aleyh wasalam wuduu'a aljanaaba waxay tidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan u dhigay weysadii janaabada lagaga weysaysanayey ayaan u dhigay alwaduu waa biyaha lagu weysaysto fa akfa'a biyamiinihi calaa yasaarihi marratayn fa akfa'a waa ku soo foorariyey biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdiisa ayuu ku soo foorariyey oo ku soo qalloociyey marratayni laba goor aw salaasan ama saddex goor summa ghasala farjahu intaa dabadeed wuxuu maydhay xubintiisa taranka ayuu maydhay culammada qaarkood waxay aan farjiga duburta iyo qubulka labadaba waa la yidhaahdaa oo halkay shaaficiyadu ka deliishadeen man massa farjahu falyatawadda' hadduu xalqatu dubur ruuxu taabto in weysadu ka jabayso oo waxay yidhahen labada mid walba farjaa la yidhahdaa uma ghasala dabeedna wuxuu maydhay nebigu sala allahu alayh wasalam farjahu xubintiisa taranka ilaa duburtiisa ayuu maydhay uma daraba yadahu bilardi dabeed wuxuu ku dhuftay gacantiisa dhulkuu ku dhuftay qal baa ku sugan bay culammada qaar yidhaahdeenoo summa daraba alarda biyadihi baa asal ku ahaa laakiin waa laysweydaariyo maqluub baa laga dhigay gacantiisii wuxuu ku dhuftay dhulka aw ilxaa'iti ama wuxuu ku dhuftay gidaarka marratayni laba goor aw alaaan ama saddex goor ayuu ku dhuftay yacni waa marinaya waa ku cidaadayaa si waxa weeye raaixadii iyo waxyaalahaasiba uga tagaan haddiiba raa'ixa jirto ama asarkii najaasada loo tegsiiyo summa tamadmada intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa luqluqday oo biyihii buu afka ku celceliyey wastanshaqa waa sandaarsadoo biyihii buu sanka hore ugu eriyey oo sare u jiiday wa ghasala wajahahu wejigiisa ayuu maydhay wa diraacayhi labadiisa dhudhunna waa maydhay nebigu sala allahu alayh wasalam summa afaada dabeedna wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa almaa'a biyaha ayuu ku shubay summa ghasala dabeedna waa maydhay saa'ira jasadihi jidhkiisii kalena waa maydhay summa tanaxaa dabeed meeshii waa ka durka meeshii buu ka baydhay halkii uu ku maydhanayey buu gees uga baydhay meeshuu ku maydhanayna dee meel waxay iska ahayd dee bannaana ayay ahayd oo iska ciid ah ila suuliyo waagaa carabtu may lahayn suuliyahana may isticmaali jirin noloshay ku sugnaayeen nolol iska dabiiciyay ahayd iminka dadka hadda reer miyiga ahi dee suuliyadeeni waxan waa karaahiyaystaan dadka waaweyne hadda miyiga ka yimi markay yimaadaan meeshan raa'ixadan marka urta uu leeyahay suuligu way dhibsanayaan hata laga sheego dee inay islaamaha qaarkood yidhahdaan meeshan dee a saxaradiinni barkantihiin anigu joogi kari maayo summa tanaxaa dee nebigu sala allahu alayh wasallam gees buu uga baydhay halkii uu ku maydhanayey faghasala rijlayhi wuxuu maydhay labadiisa addin fa ataytuhu bikhirqatin waxaan u keenay mare ayaan u keenay jeex ah yacnii qayb mare oo la soo jeexay oo go'an ayaan u keenay falam yuridha nebigu sala allahu alayh wasalam ma doonin fa jacala wuxuu gudagalay nebigu sala allahu alayh wasalam yanfudu almaa'a biyadayh inuu biyaha daadinayo oo labadiisa gacmood ku daadinayo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa marka janaabada laga maydhanaayo sidaynu horeba u soo sheegnay in istijada lagu bilaabo marka hore in la istijoodo waxaa kaloo laga qaadanayaa raadkii istijada in ciid lagu suuliyo haddii ciiddu markaa aynay u fududayn oo wax kale uu ku suuliyana waa halkeeda waxaa kaloo laga qaadanayaa marka la istijoonaayo in bidixda lagu istijoodo waxaa kaloo laga qaadanayaa marka bidixii lagu istijoodo dabadeed in dhulka marka waxa weeye la taabto oo ciidda gacanta lagu yara cidaado dabeedna markaa biyaha laga raacyo waxaa laga qaadanayaa luqluqashada iyo sandaarsiga in lagu bilaabayo sidii loo weysaysan jiray xadiiskani wuxuu sheegayaa oo uu tilmaamayaa markuu luqluqday oo sandaarsaday inuu wejiga iyo labada dhudhun maydhay labada gacmood labada gacmood marka la maydhayana waa inagii sheegnay in dhammaan la wada maydhayo oo intan horana maydhistaa la maydhaayo weysada inay ku jirayso jidhka kaleu dabeedna biyaha ku shubay xagga madaxu kaga soo bilaabaya ugu dambayntii addimada ayuu markii dambe maydhay nabigu sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa xadiiskan iyo xadiiskii horeba ninka iyo xaaskiisa mid waliba cawrada ka kale inuu arkaa inaan dhibaato ku sugnayn wax xarajo ku jiraa inaanu jirin xadiiskanna waa ku tusinayaa kaa horna waa ku tusinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa weyse dhammaystiran inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam weysaystay wuduu'ahu lisala waa innaga xadiiskii hore ku soo aragnay marka halkaa waxaa soo gelaysa madaxii hataa laftiisa in la masaxayo waxaa kaloo laga qaadanayaa jidhka marka la maydhaayo inaanay waajib ahayn gacmaha in lagu duugaa waayo wuxuu sheegayaa afaada calaa ra'sihi almaa'a marka dalki inaanu shardi ahayn sidaa loogu duugayo ayaa laga qaadanaya saas aawadee hadduu ruuxu isagoo doonaya inuu janaabo ka maydho weysaystana biyaha badda uu sidaa u galo oo intuu quuso uu saa uga soo baxo waxay noqonaysaa janaabadiina waa ka maydhay waana weysaystay khalaas waa dhammaatay haddii la hawaysada tartiib baa u sharti ahayd waxaa la odhanayaa marba hadduu wada quusay way iska tartiibsantay yaa siday u kala horraysay inay isaga dhacday markaa noqonaysa waxaa kaloo xadiidku ku tusinayaa nebiga sala allahu alayh wasalam in loo keenay mare uu iska mariyo biyaha qoyaankooda dabeed maymuuna waxay tidhi nebigu ma doonin inuu biyaha iska mariyo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan aasaaru alcibaada in layska bi'iyo ma aho in la daystaa fiican raadadkii cibaadadu lahayd hadday weyse tahay iyo hadday maydhasho janaabo laga maydhanayo mid walba tahay raadkaa cibaadadu inay kugu baaqi noqoto ayaa sii fiican bay yidhahdeen saas aawadeed layskamana saydhinayo layskama duugaayo layskama masaxayo culammada sidaa tidhi waxaa ka mida ah shaaficiyada laakiin waxaa khilaafayaa qadarka dambe xadiiska fa jacala yanfudu almaa'a biyadayh oo raadka cibaadada ha la daasto haddii muraadku yahay oo zamanka raadkaa cibaadadu ku sugan yihiin ha dheeraado soo kan biyihii iska daadinayey marka qaacidada guud ay sheegeen xadiiska inta dambaa khilaafaysa saas aawadee bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa wuxuu u dooni waayey inay tahay asbaabo kale inuu u diiday raadkii cibaadada inuu daysanayo muraadku ma ahayn ee waxaa laga yaabaa wuxuu u diiday inay tahay tuwaalkan inuu markaa si kale u karaahiyaystay ama inuu wax ku ogaa ama wax la mida maradan markaa uu saa isu mari waayo can cabdulaahi bni cumara ana cumara bna alkhaaabi radia allaahu canhuma qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bni cumar ibn alkhataab anna cumara bna alkhataabi in cumaro ina khataab ahi qaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ayarqudu axadunaa wa huwa junub midkaayo miyuu seexanayaa isagoo janaabo qaba walxaal huwa junubun isaga oo janaabo qaba miyuu midkaayo seexanaya xaaluu janaabo qabo qaala nacam wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam haa idaa tawadda'a axadukum falyarqud wa huwa junub idaa tawadda'a hadduu weysaysto axadukum midkiin hadduu weysaysto falyarqud ha seexdo wa huwa junubun waalxaal huwa isagu junubun uu janaabo qaba ha seexdo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ruuxa haddii markaa janaaba haleesho waxa fiican intuu janaabada ka maydho isagoo janaabadii ka maydhay inuu seexdo ayaa fiican sida afdalkii waa sidaa sida caafimaadka u sii fiicanna waa sidaas waayo hadduu intuu janaabadii ka maydho uu seexdo waxay noqonaysaa awooddiisii iyo markaa in xubnihiisii nastaan awooddiisiina u soo noqoto daalkii iyo wixii haleelay ee jidhku markaa inuu daalay ah iyo in taagdarra ku dhacdayna way ka baaba'aysa sida afdalkii waa saas nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu samayn jiray mar inuu ka maydho janaabada dabeedna isagoo ka maydhay inuu seexdo waa samayn jiray inuu intuu weysaysto dabeedna seexdana waa samayn jiray markaa saddex xaaladood baa mid walba in la sameeyaa ayna dhibi ku sugnayn in tamaaman janaabadii looga maydho iyo in la istijoodo oo la weysaysto iyo in istijo keliya la soo sameeyo waxa liidata oo aan fiicnayn yadaan biyaba ruuxu aanu taabannin laa maydhasho walaa weyso walaa istijo inuu sidaa ku seexdaa waa mid aad looga fiican yahay xadiis baaba soo arooray nooc waciida tilmaamaayo laakiin sida saxiixa shay xaaraana maaha laakiin waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysa shay makruuha ayay noqonaysaa waxaa la soo naqliya calqamat bnu qays taabicigii la odhan jiray ayaa wuxuu u yimi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha dabeedna wuxuu weydiiyey saddex su'aalood kow wuxuu weydiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam ma habeenka qaybtiisa hore ayuu witriyaysan jiro oo salaadda witriga tukan jiray mise aakhirka leylkuu witriyaysan jiray caaisha waxay ku tidhi mid walba waa samayn jiray mar waxaa dhici jirtay inuu awalka habeenkii witriyaysto marna waxaa dhici jirtay inuu aakhirka habeenkii witriyaysto dabeedna wuxuu uhi allaahu akbar alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca waxaa mahad leh ilaaha arrinka ka yeelay mid ballaadhan oo waasica su'aal labaad buu weydiiye wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam janaaba markay haleesho janaabada miyuu ka maydhan jiray oo markuu ka maydhuu seexan jiray mise isagaan janaabada ka maydhan ayuu seexan jiray waxay tidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha mid walba waa samayn jiray wakhtiyada qaar waxaa dhici jirtay inuu janaabada ka maydho oo uu seexdo wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici jirtay inuu weysaysto dabeedna seexdo dabeedna wuxuu ihi allahu akbar alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri sacca ilaahay baa weyn waxa mahadii u sugnaatay ilaaha arrinka ballaadhiyo waasic ka yeelay su'aal saddexaadna waa weydiiyey sidii si la-eg bay ugu jawaabtay sidii si la-eg baa isaguna uu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ruuxu inuu istijoodo marka janaaba ku dhacdo ou haddana weysaysto awood baa u soo noqonaysa xadiis waxaa ku soo aroortay waa anshatu lilcawd noqoshada uu ku noqonaayo mar labaad ficilkii samaynaayo waa mid markaa u nashaad iyo firinfircooniya awood badan nooc awooduu ka helaya markaa sida fiican ee afdalka ahi ee kamaalka ahi intuu janaabadii ka maydho waa inuu markaa seexdo duuna daalik waxa ah laakiin yaduna fiican intuu soo istijoodo weysaysto inuu seexdo ugu yaraan waa inuu soo istijoodaa laakiin wax bii'aba isagaan taaban inuu sidaa ku seexdo waa laga fiican yahay xadiisna waa soo arooray nooc karaaha ah laga dareemaayo oo ku tusinaya in karaaha ku jirto can ummi salamata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayh wasalama qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen ummu salama oo zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga zawjkiisii bimacnaa zawjadiisii ahaatay oo nebigu markii dambe waa guursaday ummi salama waa hindu bintu abi umaya waxaana qabi jiray ummu salama saxaabigii la odhan jiray abuu salama ayaa qabi jiray cabdullaahi bnu cabdilasad nabiga sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen walaalo xagga naaska ah waxaanay ahaayeen marlabaadkana ilmaabtay ahaayeen naaskana waa ku walaaloobeenoo walaalo xagga naaska ah ahaayeen naas nuugga ama naas jaqa walaala ku noqday ummu salama waxay tidhi waxaan nabiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam ruuxa musiiba ku dhacdo oo dabeedna markaa yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha ilaahaw musiibadayda iga ajar wax ka khayr badanna beddel iiga yeel oo ii dabamari saasaa nebiga ka maqlay tidhi sala allahu alayh wasalam abu abuusalame markii la oofsaday ayaan waxaan isidhi oo cidda abuusalame ka khayr badanee lagu dabamarinaya yay noqonaysaa haddana ma daynine sidii nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam baan idhi dee nebi moxamed buu ilaahay ii daba mariyey oo iiga dambaysiiyey salama nebi moxamedna ka khayr badan abu salama waxay ku tusinaysaa fadliga uu leeyahay dikrigaa ama ducadaa in la yidhaahdo wakhtiga musiibada fadliga ay leedahay ku tusinaysaa qaalat waxay tidhi jaa'at ummu sulaymin waxa u timi bay tidhi ummu sulaym imra'atu abi talxa saxaabigii abi talxa la odhan jiray xaaskiisii ahaatay yacnii gabadhii uu qabay abuu talxa ahaatay waxay u timi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u timi fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay kama xishoodo xaqa ee wixii xaqa waa ah sheegaa fahal cala almar'ati min guslin ida hiya ixtalamat gabadha wax maydhi miyay saaran tahay hadday galma ku riyooto oo in loo galmoonaayo hadday ku riyooto miyaa maydhasha ku waajibaysaa hadalkaa markay sheegayso waxay ka hormarisay afeef hadal ah oo ah inna allaaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoono marka maadaama ilaahayba xaqa aanu ka xishoon isagoo xayiyi ah oo xishood badnaan uu ku sifaysan yahay xishoodka ilaahayna lama mid aha xishoodka makhluuqaadkiisa kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno siduu u soo aroorayn u rumaynayna ina allaha xayiyun kariimun yastaxii min cabdihi idaa rafaca ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifraa sida xadiisba ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay waa xishood badan yahay xayiyun oo wuxuu ka xishoodaa addoonkaasi hadduu gacmaha taago xagga ilaahay u taago isagoo ilaahay baryaya gacmahoo madhan inuu ilaahay ku soo celiyo oo waxba aanu ka aqbalin ilahay waa ka xishoodaa marka iyadoo ilaahay xayiyun yahay oo asmaadiisa alxayiyu ay ka mid tahay maadaama xaqii aanu ka xishoonayn anigu maxaan uga xishoonayaaba macnuhu dhacaya fa qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam oo wuxuu uhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam nacam haa maydhi way saaran tahay idaa hiya ra'at ilmaa'a hadday biyo aragto markay galma ku riyooto hadday biyo aragto maydhi waa ku waajibaysaa haddii kale maya oo wax maydhi kuma waajibayaan bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey dumarka qaarkood su'aashaa inay nebiga weyddiiso ummu sulaym way karaahiyaysteen dabeedna waxay yidhahdeen fabaxti innisaa dumarkii baad ceebaysay yaa dumarkii ayaad ceebaysay bay yidhahdeen sidaana waxay u yidhahdeen xishood arrinkaa iyagu ay ka xishoodeen oo ay ka khajileen xadiiska waxaa laga qaadanayaa marka wax ku saabsan xubnaha tarankiiyo wax la mida su'aalo ku saabsan marka cid la weydiinayo in laga hormariyo ina allaha laa yastaxyi min alxaq waxaa kaloo laga qaadanayaa mas'alada sharciga uu ruuxu u baahan yahay inaanu qarsanninoo la xishoone uu weyddiiyo yaa masalada haddaad qarsato way ku qarsanaysaa yaa haddii masaladii aad ka xishooto oo aanad garanayn dee jahligaasaad ku baaqi noqonaysaa waana ceeb mar walba taagan dee ceeb maalin taagan iyo ceeb markaa mar walba taaganna iyoma roon dee mar qura wixii ka dambeeya waad ka jahli baxaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa sifatulxayaa in ilaahay lagu sifaynaayo oo laa yastaxyii min alxaqi maadaama la yidhi wixii aan xaq ahayn inuu ka xishoodo ayaa laga fahmayaa sariixna iyadoo ah waa soo aroorto ina allaha xayiyun kariimun yastaxii min cabdihi ila aakhirih xishoodka ilaahay waa ka duwan yahay xishoodka makhluuqaadka dariiqii waxa weeye sifaatka ilaahay la mariyey baa la wada marinaya alqawlu fi bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii hadduu riyoodo oo galma ku riyoodo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee biyana ay ka yimaadaanoo raadkii biyaha u arko inuu maydhaa inay waajib ku noqonayso oo janaabadii ka maydhaa waxaad ka warrantaa haddii aanu wax riyaa xasuusnayn laakiin raadkii biyaha ayuu arkay maradii uu ku seexday ayuu wuxuu ku arkay raad biyo markaa lafteeda waxa waajib ku ah inuu maydho oo hadduu garan waayo haddaba su'aal labaad weeyaane goorta biyahani ka yimaadeen goor may ahayd hadduu garan waayo muxuu yeelayaa jawaabtu waxay tahay hurdo uu seexdo ee suuragal tahay biyahaasi inay ka yimaadeen tii ugu dhoweyd ayuu ku xambaaraya yaa asifaat alcaarida tudaafu ilaa aqrabi waqtin qaacido fiqhiya culammadu waxay yidhahdaan sifooyinka soo dariyaa wakhtigii ugu dhowaayay suuragal tahay baa loo idaafaynaya loo tiirinaya waxaad kala garan weyde wartalow saakama markaad sii seexatay ayaa raadkani kaa yimi oo biyahaasi kaa soo baxeen mise xalay markaad seexatay kaa soo baxeen labadabana marada waad ku seexatay waxaa loo odhanayaa ta dhow maadaamay suuragal tahay ta dembaysay labada ku xambaar taana saas bay noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu galmaba ha ku riyoodee haddaanu biyo arkin ama raad biyo aanu arkin inaanu waxba maydhanayn waxaa laga dariishaday nacam idaa ra'at ilmaa waa sharti mafhuum shardiga maxaa laga qaadanaya haddaynay biyo arkin ma maydhanayso oo maydhi ma saara can caa'ishata radia allaahu canha qaalat kuntu aghsilu ljanaabata min hawbi rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha inay tidhi kuntu waxaan ahaan jiray aghsilu mid maydha aljanaabata ay athara aljanaabati raadkii janaabada mid maydha baan ahaa raadkii janaabada mid maydha ayaan ahaa min hawbi rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam marada rasuulka sala allahu aleyh wasalam baan ka maydhi jiray yacnii biyaha raadkoodii baan marada rasuulka ka maydhi jiray sala allahu alayh wasalam fayakhruju ila asalaa wuxuu nebigu u bixi jiray sala allahu alayh wasalam xagga salaadda ayuu u bixi jiray wa inna buqaca almaa'i fii sawbih wuxuu u bixi jiray xagga salaadda walxaal ina buqaca almaa'i iyadoo xeerkii biyuhu fii sawbihi maradiisa uu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaaday muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaamayaan bukhaarina inuu ku sugan yahay oo muslim aanu la gaar ahayn laqad kuntu afrukuu min sawbi rasuuliillahi sala allahu alayh wasalam waxaan ahaan jiray bay tidhi haddaan caaisho ahay afrukuhu mid ka burburiya ayaan ahaa raadka janaabada ama biyaha manida mid ka burburiyaan ahaa damiirka haad wuxuu noqonayaa raadkaa janaabadu u noqonaya min sawbi rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam marada rasuulka ayaan ka burburin jiray farkan burburin baan ka burburin jiray fa yusallii fiihi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam maradaa ku tukan jiray xadiiskani wuxuu ku tusinayaa marka la eego labada qaybood ee uu xadiisku sheegayaba in caaisha radia allaahu canha wa ardaaha haddii marada nebiga sala allahu alayh wasalam mani ka qoyan tahayna way maydhi jirtay hadday manidu ku qallashayna way ka jajabin jirto waa ka burburin jirtay oo waa ka fufujin jirtay marka waxaa laga qaadanayaa hadday qallasho bas in laga burburinaayo sidaana lagu tukan karo hadday qoyan tahayna inay fiican tahay in la maydho oo manidaa laga maydho waxay isweydiiyaan culammada fuqahadu manidu ma nijaas baa asaalatan mise nijaas ma waa daahir madaahibtu taa waa ku kala duwan yihiin madaahibta qaarkood waxay qabaan oo shaaficiyadu ka mid tahay manidu waa daahir ee nijaas ma aha maydhistan laga maydhayey marada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo burburinta laga burburinayay markay ku qallashana waxay ahayd min baabi tandiif laa min baabi tathiir daahirin la taahirinayo may ahayne nadiifin la iska nadiifinayo la sii wanaajinayo ayay ahayd madaahibta qaarkood waxay qabaan manidu inay nijaas tahay bay qabaan mar hadday nijaas tahayna waa in najaasadii la yska suuliyaa bacdi waxay yidhaahdeen mar walba waa in la maydhaa nebiga in sala allahu alayh wasalam manidiisu markay qallasho oo ku qallasho maro in laga burburinayaana khasaa'is inay tahay bay ku xambaareen oo isaga ku garta fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya manidu nijaas weeye laakiin markay qoyan tahayna waxaa lagu daahirinayaa in biyo lagu maydho markay qallashona waxaa tadhiir u noqonaya in laga burburiyo ayaa tatiir u noqonayo raadkeedii la tegsiiyo oo shay walba sida sharcigu yidhinaya najaasadiisa ha lagu suuliyo ayaa lagu suulinayaa kabahoo kale waxaa la arlada ku cidaada oo ciidda ku xaquuqa dhulka marmariya dabeedna daahir bay ku noqonayaan dumarku maraday jiidayaanoo kale markay najaaso soo maraan dhul nijaas leh dhul kaleoo tayib oo daahira markay soo maraan maradoodu nadiif bay u noqonaysaa marka shay walba sida sharcigu yidhi ku nadiifiya lagu nadiifinayaa culammada qaarkoodna dariiqaasay mareen laakiin calaa kulli xaal waxaa saxiix ah oo qawi ah culammada qabta sida shaaficiyada iyo khayrkoodba manidu waa daahir ee nijaasa ma aha maadaama ilaahay dadka u sharfay oo karaameeyeyna wuxuu ka abuuray inay nijaaso noqdaan dee ma suuragal aha wixii laga abuuray aadamiga inay nijaaso noqdaan ma suuragal ahee waa inay yihiin wax daahira waa inay yihiin laakiin sida fiicani hadday qoyan tahay manidu waa in la maydhaa waayo nowcan maa waa la dhibsanayaa waa la karaahiyaysanayaa waa laga qashaafayaa raa'ixadeeda in la tegsiiyaa fiican hadday laakiin qallalan tahay burburinta ayaa ku filan waana wax dee ruuxu karaahiyaysanayo inay ka muuqato oo isagoo dee markaa dadka u soo baxo dadka la jooga haddii maryihiisa maniyi ka muuqanayso waa wuxuu ka khajilayo waxaa caddaynaya inaanu nijaaso aynay ahayn nebigu sala allahu alayh wasalam in layska ilaaliyo iyo in la maydho ma amrin kaadida in la maydho la yska ilaaliyo sidii loo amray lama amrin in manida la yska ilaaliyo iyo in la maydho toonna waliba waxaa soo aroortay riwaayo sheegaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam oo salaaddii ku jira inay wakhtiyada qaarkood caaisha ka burburinaysay raadkii manida oo ka muuqda maradiis riwaayada sidaa ku soo aroortay weliba waxay sii caddaynaysaa salaaddii isagoo nebigu ku sugan in manidaa laga burburinayo maradiisa laga burburinayoo laga fijinayo marka waxay ku tusinaysaa inaan waxba layska ilaalinayn salaaddiina aynay waxba yeelaynin taasay ku tusinaysa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac idaa jalasa hadduu fadhiisto ninku bayna shucabiha alarbac afarta qaybood ee gabadhu ay leedahay dhexdooda hadduu fadhiisto afarta qaybood maxaa loo jeedaa labada gacmood iyo labada addin dhexdooda ayaa loo jeedaa summa jahadahaa ay summa jaamacahaa dabeedna uu u galmoodo u tago jahadaha waxaa loo jeedaa ay jaamacaha camalka galmada la samaynayaa laga tilmaamayaa jahdigan jahdigana asal ahaan waxaa la yidhaha mashaqada ayaa la yidhahdaa oo jahada yacni mashaqo iyo dhib buu la yimi oo xaalka noocaasa naftiisii dee waa dhibaya faqad wajaba alguslu xaqiiqe ee waa waajibay maydhi waa waajibtay maydhu u maydho ayaa waajib ah bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaadoo uu la gaar noqday oo bukhaari kala gaar noqday wa in lam yunzil yaanu biyo dejinbe oo biyo yaynay ka imanbe maydh baa ku waajiba xadiiskan waxaa laga qaadanaya galma hadduu ninku la yimaado oo xubintiisa taranka uu xubin kale oo taran geliyo ama wax la mida inay maydhi ku waajibayso farqina ma kala laha in biyo ka yimaadaan ama inay ka iman haddii xataa biyo ka iman waayaan waxay noqonaysaa iilaajka keliya ayaa maydha waajibinaya bacdu alfuqahaa waxay qaateen xadiis sheegaya innama almaa'u min almaa maydhu waxay ka waajibtaa haddii biyo ka soo baxaan keliya ayaa maydhu ka waajibtaa haddii kale maya fuqaha aan badnayn ayaa qowlkaa ku tegey laakiin qowlka saxiixi waxay tahay galmo keliya in lala yimaaddaa walow biyaba yayna ka soo bixina in maydhu ku waajibayso oo janaaba xasishay sidaasaa xadiiskani ku tusinaya fuqahada badankooduna ku tageen saas aawoodee xadiiskaa kale mafhuum mukhaalafihiisu wuxuu noqonayaa mid mansuukha buu noqonaya waayo xadiiskaasi wuxuu leeyahay manduuq iyo mafhuum manduuqiisu waa maxay haddii ruuxii biyo ka soo baxaan maydh baa ku waajibaysa kaasi waa manduuq mafhuumkiisuna waa maxay haddaan biyo ka soo bixin maydhi ku waajibi mayso kaasi waa mafhuumo mafhuum mukhaalafo weeye mafhuum mukhaalafihii manduuq caaridayaa la hayaa wain lam yunzil ida jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahadaha faqad wajaba alguslu wain lam yunzil saas aawadeed mafhuum mukhaalafaasi waa mansuukho waa la nasakhay xadiiskan mantuuqa ah baana nasakhay waxaa la nasakhayaa waa mafhuum mukhaalafaha odhanaya haddaan biyo soo bixin biyo in la isticmaalo la maydhaa waajibi mayso ayaa la nasakhay oo xukunkaa la rafciyey oo la kor yeelay idan qof kasta oo sameeyey galma sameeyey walow biyabayayna ka imane waxay noqonaysaa in maydhi ku waajibayso ninkii hadduu caynkaa yahay gabadhiina waa la mid mujarraduliilaaj baa maydhu ku waajibaysaa labadaba khulaasadu waxay tahay xubinta taranka shay kasta oo la geliyaa ama xubin taran ha noqdo ama xubin kaleba ha noqdo noqdee farji kastoo la geliyaa xalaalan kaana aw xaraaman noocuu doonaba ha noqdee wuxuu noqonayaa in maydhi ka waajibtuu noqonaya can abi jacfarin moxamed bni caliy bn lxusayn bni caliyin radia allaahu canhuma anahu kaana huwa wa abuuhu cinda jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma abi jacfar waa moxamed ibni caliy bni xusayn ibni caliy ah waa moxamed albaqir jacfarku aabbaha u yahayna waa jacfar asaadiq maxamed albaaqir waxa weeye moxamed ibnu cali ibnu xusayn ibnu cali ibnu abi aalib weeye isaga moxamed albaaqir ayaa lagu laqabi jiray inankiisana jacfarun isaadiq ayaa lagu laqabi jiray maxamed ibnu caliy wuxuu ahaa annahu kaana huwa wuxuu isagu ahaa wa abuuhu iyo aabbihiiba huwadan waxaa loo keenay si loogu cadfo wa abuuhu loogu cadfo meelo la midana waa soo marray marka ay leedahay kuntu akhtasilu ana wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxay noqonaysaa noocaas annahu kaana wuxuu ahaa huwa isaga oo muxamed albaaqir ah wa abuuhu iyo aabbihii oo caliyu bnu xusayn ah zaynulcaabidiin cali laqabkiisu waa zaynulcaabidiin muxamedna laqabkiisu waa muxamed albaaqir jacfarna laqabkiisu waa jacfarun asaadiq cinda jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir ibnu cabdilaahi baannu la joognay buuhi wa cindahu qawmun aanu la joognay walxaal cindahu qawmun agtiisa ay rag ku sugan yihiin fa sa'aluuhu cani ilghusli waxay weyddiiyeen maydhi bay weyddiiyeen la maydhanayo janaabada laga maydhanaaye markaasaa jaabir wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yakfiika saacun waxaa kugu filan saac saac baa kugu filan yacnii qadar saac biyo ah ayaa kugu filan saacuna waa beeg waagaa wax lagu beegan jiray oo afar mud ama shan mud ayuu noqonayay marka waa waxaan saddex kiila gaadhin ee ka yar fa qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi maa yakfiinii markuu jaabir ibnu cabdilaahi ku yidhi yakfiika saacun saac biyo'a kugu filan ayuu wuxuu yidhi maa yakfiinii aniga iguma filla saac biyihi iguma filla fa qaala jaabirun jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu yidhi kaana yakfii man huwa awfaa minka shacaran wuxuu kaafinayo ku fillaa mid kaa tima badnaa ayaa saacu ku fillaa wa khayrun minka kaana khayr badan mid kaana tima badnaa kaana khayr badnaa ayaa saaca biyihii ugu fillaa janaabadii inuu kaga maydho yuriidu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam wuxuu uga jeedaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam macnihiisu wuxuu dhacayaa rasuulkoo kaa tima badnaa kaana khayr badanba waa ku fillayd saaca biyaha inuu kaga maydho janaabo kaga maydho haddaad is leedahay tahaaradii maad dhammaystirinna dee nebigu iyadoo uu tahaarada dhammaystiraayo ayuu saaca ku maydhan jiray saaci markaa wuxuu noqonayaa deggalaan weynoo laba kiilo iyo dheeraad qaadaya yacani laba galaan iyo wax yar buu noqonayaa umma ammana fii sawbin intaa dabeedna wuxuu nugu tujiyey hal mare keliya ayuu nugu tujiyey yacani isagoo saaca biyaha ku maydhay ayuu haddana maro qura nugu tujiyey bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo weriyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa oo bukhaari iyo muslim u sugnaaday kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yufriqu almaa'a calaa ra'sih mid ku shuboo ku afroga yufrigu waa maxay dee baa la soomaaliyeeyo afraqa waa afrogey hayrkiunbaa ga' laga dhigay yufriqu mid ku afrogo ku shuba buu ahaa almaa'a biyaha calaa ra'sihi madaxiisa alaasan saddex goor bukhaari iyo muslim baa soo wariyey qaala almusannifu sheikha kitaabka qoray wuxuu yidhi alrajul aladii qaala maa yakfiinii ninka yidhi iguma filla saac biyo ahi iguma filla huwa alxasanu bnu maxamed bni cali bni abi aalibin radia allaahu canh waa xasan oo ina maxamed ah maxamedna ina cali yahay calina ina abiaalib yahay wa abuuhu aabbihii oo maxamed ibnu caliina ahi maxamed ibnulxanafiya wuxuu ku caanbaxay maxamedoo ina xanafiye ah ibnulxanafiye waxaa loo yidhi gabadh reer bani xaniifa a ah baa dhashay oo maxamed ibnu caliyin kama mid ahaa tafirtii faatima kama mid ahaa oo faatima ma dhalin ha yeeshee gabadh kala cali u dhashay gabadhaasina waxay ahayd reer bani xaniifay ahayd waxaa la yidhahdaa waxay ka mid ahay sabyigii laga soo qabsaday bani xaniife markii riddada lala dagaalamayey dadkii ahlu riddahee diinta ka noqday sabyigii laga soo qabsaday ayay ka mid ahayd gabadhaas wuxuu ku caanbaxay moxamed ibnuxanafiya ha yeeshee waa maxamed ibnu caliyin weeye marka xasan ibnu maxamed ibnu caliyin wuxuu adeer ugu beegan yahay maxamed ibnu caliy ibnu xusayn wuxuu yahay adeer in adeer buu u yahay aabbihiina ilmaadeer rumay yihiinoo laba walaalaa kala dhalay xusayn ibnu caliy iyo maxamed ibnu cali ayaa kala dhalay waxaa laga qaadanayaa xadiiskan marka janaabada laga maydhanayo biyaha lagu maydhanayo inaan la farabadin oo lagu israafin ee la yareeyo biyaha uu nebigu sala allahu aleyh wasalam janaabada kaga maydhan jiray biyo fara badan ma ahayn waxaa laga yaabaa iminka qaarkeen markay maydhanayaan oo janaabada ka maydhanayaan inay dee jirikaama ku maydhaan ama dee jirikaan ku maydho deeta noocaasi waxay noqonaysaa israaf bay noqonaysaa biyaha lagu maydhanayo janaabada lagaga maydhanayo waa in la yareeyaa biyaha lagu weysaysanayo waa in la yareeyaa culamada qaar waxay yidhaahdeen shay taaca oo cibaade a ku jirtaa ee cibaadada macsiha ku dheehin oo macsidu waa maxay waa inaad biyihii ku loofartoo ku israafto oo biyo aan xad lahaynoo iska soconaya aad iskaga maydhato ama ku weysaysato laa tusrif filmaa'i wa wain kunta calaa nahrin xikmad baa waxay tilmaamaysaa xadiisnimo uma sugnee biyaha ku israafina ha ku loofarin walow webi qarkiiba aad ku sugnaatide biyaha ku loo fari waxaa laga qaadanayaa waswasada in layska jiro oo lays yidhaahdo intaasi kuguma filla ama jidhkii ma wada gaadhayso ama tahaaradii kuma ansaxayso iyo wax la mida waa inaan laysmoodsiin marba hadday nebiga kaafiday innagana waa ina kaafinaysa laakiin waxay u baahan tahay nooc tadarrub ah oo laysku tababaro saasay u baahan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii markaa sunnada khilaafaa oo arrin uu nebigu sameeye yidhaahdo anigu sidaa ma samayn karo ama sidaasi waxbaan ka dareemayaa oo sunnadii u khilaafo in lagu inkiro waataa jaabir ibnu cabdilaahi ku yidhi kaana yakfii man huwa awfaa minka shacaran wa khayrun minka yuriidu rasuulu allahi sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa mare keliya in lagu tukada haddii cawrada la asturay inay bannaan tahay oo salaaddu ku asaxayso sida fiicanna waa in laba maro oo midna qaarka sare la saarayo midna xagga hoose lagu xidhayo cawrada lagu asturayo raggu inay ku tukadaan ayaa afdaloo fiican culamada qaarkoodna waxay yidhahen hadday awoodi karayaan waajib baabay noqonaysa tanuu nebigu sameeyeyna sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu xambaarayaa ama bayaanu jawaas ama markaa eh, maradii kale in cilla kaga sugnayn ama inuu jawaas caddaynaayeyo salaaddu inay ku ansaxayso inuu caddaynayo waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala baabu tayammum ayaynu bilaabi doonaa marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk